bismillahi subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeed labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanadda labada kun saddex labaatanka barnaamijka falaqeynta waxaanu ku eegi doonaa dab khasaare geystay oo hantiyadeed oo ka kacay xalay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaana dabka oo qaatay in muddo ah uu soo gaaray ilaa iyo saaka khasaaraha ka dhashay debkaasi iyo waxyaabaha soo celceliya inay dababku ka kacaan suuqyada waaweyn ee magaalooyinka soomaalidu ay degto ayaan eegi doonaa waxyaabaha ay ku keeni karto bulshada dhexdeeda qodobkaas ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeena falaqeynta wararka saaxiib yaal xubintii kalamanaya sidoo kale ku maqli doontaan oo mar kale iyo falaqeynta baddu shardi kuma xidhno bina sharwada uma kala hadno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay wanaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa xalay ka kacay dab khasaare geystay kaas oo ilaayo waa berigii hore ee saaka soo gaaray waxaana dabkan uu khasaare hantiyadeed geystay kadib markii uu in muddo ah ee halkaasi ka ololayay sidoo kalena ay la tacaalayeen ee dadkii ku sugnaa goobta uu dabku ka kacay waxaana goobta ay ahayd goob ay ganacsatada eh, danta yar ee ku iibiso waxyaabaha yaryar iyadoona eh, dhowr gaari amaba miisas ay gubteen sidoo kalena debka uu soo gaaray waa berigii saaka waxaa la sheegay in markii debka uu kacay oo in muddah uu socday kadib ay halkaasi gaareen ee gaadiidka debdemiska iyadoo maamulkana ay markaa qeyb ka qaateen deminta debkaas khasaaraha geystay waxaa halkaasi aan wax ka weydiinay khasaarihii ka dhashay iyo debkaas inta saacadeed oo uu qaatay mid ka mid kamida goobjoogayaashii goobta ku sugnaa wax kiciin ilaa hadda wax sheegi kara ma laha meesha oo ka ekaadaday waa lagu gurmaday dadka iyo maamulka iyo baakidada badanaa ku hantabeelay waxay u badnaayeen tabakaayooyin meelaha gogosi maxaa khasaaraha ka dhashay oo la ogyaha marka dabka ka kacay halkaas wallaa khasaarada badana waxba aan kala baxay dadna waxay kala bixi karaan kala baxeen waxay kuboobi karaan waa gartay markaasa kulley laakiin meeshii dan waa baabad waa dhisma goobta markuu dabka ka kacay yaa gurmad ahaan u gaara marka maamulka iyo ma aragteen mise dadweynaho kaliya ayaa damiyey markii hore dadweynahaas oo wixii gariska ahaa ayaa kusoo kaceen waxaa kaheliyeen waa laisku soo baxay wixii telefoona lagu waco waa laisku yimid maamulkuna waa yimideen dardamiska loo wacay dardamiska kaalin weyn oo ka qaatay baallaa la keenay adigo aadaa loogu dadaalay intaas waa ka darnaalay hadii lagu dadaalin ma loo kala harin goobta uu ka kacay waa halkee marka waa inta udhexaysa meel hadda dhow la dhisi waayo maamulka ay dhiseen kawaanka hilibka iyo suuqii hore oo doorada meesla meel udhexaysa waa wax yardaa ka badbaaday inta kaleo gubteen laakiin guryihii hor u dhisna oo dhinacyada ugu yaal xabma gaarin sabakaayooyinkaas cusub bisla baaba-ay imise saacadood oo qaata marka in lala tacaalo oo la baktiijiyo dabka wallahi ilaa hadda aan kula hadlayo dabkii waa qiicayaa laakiin in la baktiijiyo wuxuu gaaray ilaa iyo tobanka sac ilaa saaka afartii aroornimo maya dadka xoogiis tobankii sac saakeer ahaa salaada markii la garaayo dame laakiin ilaa hadda kula hadla waqiiciis waa biyo lagu shubaya waa nool yahay hadda goobta yaa ku sugan marka oo dabka la tacaalaya dadkii tabakaayooyinka ka gubteen ah, wax amaa ka heshiin afafaagayo ah harqaaman waa u badnaayeen dhalinyararo harqaaman ku tiranayso waxaa ku jira tabakaayooyin waxaa ku jira qolada ama daawaadka gado tabakaayooyin iska ceento wallaahi adiga meesha meel waxaa iska hed oo maxamed deeq maxamuud hilowle oo ka mida ah goobjoogayaasha xalay goobjooga u ahaa dabkii ka kacay magaalada jowhar suuq ku yaala ayuu waha iga warbixinayay khasaaraha ka dhashay debkaasi isla debka arrimihiisa ayaanu ku guda jirnaaye waxyaabaha keena inuu debabku ka kacaan suuqyada waaweyn ee magaalooyinka soomaalidu ay degto iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha ganacsatada iyo guud ahaanba dalka iyadoo markaa abaare ay jiraan sidoo kale ayaan wax ka weydiiyey ustaad cabdicasiis maxamed maxamuud oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bismillah eh, waan ku dhowahay arrintan waa soo noqnoqtay waa saxsaad u sheegtay eh, waxaana la hadda aan la yaabanahay sababta darsi looga qaadan laayahay balse sababta loo ogaan laayahay waxa sababaya waxaan ognaanay magaalada muqdisho aan joogno in dhowr jeer oo suuqyadeeda qaybo kamida dab ka ah kacay waxaan ognaanay kii somaliland ay waaheen waxaan ognaanay mid xilliga kii hore isagana suuqa boosaaso ahaa waxaa kan hadda kii ku horreeya waxaa malaynayaa inuu ahaa kii jigjiga oo asagana marka suuqyada soomaalida eh, inuu ku soo laalaado dadka waxawaaye waa arrin u baahan in la baaro oo dee maamulada meelaha iska kale inay inay baaraan ama maamul kastaba oo arrin muxuu ahaa ay arrintan oo kale ka dhacday in la baaro way ficnaan lahayd laakiin ila hadda wax sabab cad ah oo la sheegay wixii sababay ilaa hadda lama hayo waa arrin soo noqnoqotay eh, aniguna waxaa is leeyahay eh, haddii muxuu ahaa la fiiriyo soo noqnoqoshada iyo bartilmaameedyada suuqyada soomaalida in arrin looga dan leeyahay ay tahay dhaqaalaha soomaalida in lagu eh, curyaamiyo eh, waana dhowr jeer oo soo laalaabatay marka aniga hadda saaba oo rasmia ah ma cadayn kara taasaan isleeyahay ilaa haddana waa ilaa haddana cid ogaatay sababaha soo celceliyay dababkan suuqyada lama hayo tan labaad ka hortagna ma jiro wixii hadday oo suuqyadii ay ku dhaceen in mar kale aysan soo laabanin u diyaargarow ah ka hortagay noocaasana ma muuqdo marka waa arrin layaabkeeda lamao dhibaatadeedun hadda iminka ay taagan tahay dhowr soo laalaabatay waaya ustaad dhaqaalaha maxaa saameyn ah oo dababkan ay ku yeelan karaan maadaama soomaaliyana ay ka jiraan abaaro oo ilaa iyo hadda aan abaarihii laga kabsan dalka ku dhuftay muxuu ahaa saameyn weyna ku yeelanaysaa sababto waxa weyaan suuqan dad buu dhaqaalo u ahaa dad buu nolol u ahaa iyadoo wadanka eh, dowladnimadiisa si buuxda uusan u gaarin oo weli daalan dhacayo abaaro ay jiraan eh, wadanka dadkan muxuu ahaa eh, dad iskuud u shaqayso dhaqaalahooda u abuurta ay yihiin haddana intii yarayd hadii ay ka gubato saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dad shalay xoogo lahaay oo dadkooda ushibnaabaa maanta u damaya inkastoo dad muslimiin ay yihiin oo rag ku kalsoono haddana dib isu eh, isu kabaya laakin haddana saameyn weyn aada u yeelanaysaa sababta waxaa weye waa dhaqaalihii wadanka dib usii dhacay dadkii baa sii xoole muxuu ahaa beelaya marka waa saameyn weyn uu ku yeelanaya dalka guud ahaanba hal noocee ah ayaa looga baahan yahay marka inay u keenaan eh, sidii aysan ku dhici lahayn dababkaasi maamulada ka jira magaalooyinka waaweyn ee soomaalidu degto halka horta wax markay dhacaan waliba laba shigin baa la rabaa in eh, loo la sameeyo waxa la yidhaahdo proactive waxaan intaysan dhicin in laga hortago hadii laga hortagi waayo wixii ay dhacaan active in lala yimaado falcelin wixii la xakameeyo khasaarihii la xakameeyo mm. labadiiba hadda ma hayno labadiiba lama hayo da soomaali maahle kahortagna ma jiro ka tartagna ma jiro oo sababta waxa waye suuqyada soomaalidu qaabkay udhisan yihiin waa qaab horay laga falcelin kara maaha wax laga badbaadin karo suuqii waxaa laga yaaba suuqyadii inay jidid fiican lahayn oo muxuu ahaa dabdamisyadii iyo gurmadkii u baahnaa aan la heli karin marka labadaas shay hadii la helo ama kahortag ama ka dabatagid baa horta fiicnaan lahayd labo waxaa kale eh, in fagajignaan dheeri ah laga yeesho eh, dadka ganacsatada le muxuu ahaa la tababaro hadda qaarkood waxaa laga yaaba koronto koronto inay dabka u dhaliyo waxaa laga yaaba dad xaasibiin ah inay dhaliyaan oo dad ay ku abuuraan oo macnaha dad ay ku shiraan suuqa waxyaaba badanaa sababi kara marka waxyaabaha looga hortegi kara waxaa kamid a ah in suuqyada horta security loo sameeyo oo u gaar ah labo in wadooyin loo sameeyo oo so in case dad uu kaco khasaaraha suuqa la kala badbaadin karo oo masal haddii hal dhismo oo garacsi uu ka kaco in dhismahaas dhismayaasha ku hareereysan laga badbaadin karo oo kaasoo lagu koobi karo waxyaabahaasa muxuu ahaa looga hortegi karaa baad leedahay ustaad cabdicasiis maxamed maxamuud ayuu ahaa oo igaaga waramayay saameynta dhaqaalaha uu ku yeelan karo dababka inta badan ka kaca suuqyada waaweyn ee ganacsiyada ay soomaalidu ku leedahay magaalooyinka soomaalidu degto falaqaynta ayaa maqlaysaan saaxiibayaal qaybihi ugu dambeeyey barnaamijkiina ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa hurdada kuugu baxayso warkalamaana waxaa la yidhi qayla badanayaalow dadkii waysqulqulatayne qarnigaani kuma sii jiro qaraxyadou dheer qarni weliba sabankii qoraxiba dharaartee qoonkii waliba agarashadii walee lama dhihin war cabdullah waxaa kaloo la yidhi nin qabweyniyo nimaanuba qabin isqaniine ha isqadaariyeene anina weliba dheegi jiray qaata qalabka dhulkiina u qaata waa qodaalee dhammaan ka wada qaybgala war waxaa kaloo la yidhi ninkii qayrki lo xiirayow soo qoyso soo qoyso soo qoyso adiguna war waxaa kaloo la yidhi qadar dhacay caanaan ma leh qaladna waa la sixi jiray warba waxaan dhihi lahaa iyo xee heerka quranee dalka u yaala kii naga qaldi qumin waaye waa qabasho allaqabaygu waa qabasho qaran dumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho war waxaa kaloo la yidhi qabil bahaabiil markuu qonsaduu dilay waarkan gacalow anna qayrkay ka rabay kama quusanaaye eh. waar maxaad u ohan war dhimmaantiin waxaad ka tagteen eh. qortaada dheere eh. lagu qoray cabbaaryaha markaad xaggayga u soo qalloocisaabay maliqdaa iqabataa war cabdikuusow xeer iyo sharci fanaaniinta u degan ma jira miya war xaaladdu maanta waxay maraysaa haddaad hadli karto waad heesi kartaa waar dalal aadu hurudaayo waxba dunida kama ogid war kalemaanay war ma haysiine shirkii madasha wadata heshigu waa socdaa war shirkii u dambeeyey shabaabuu alaagaarkiisa ku yeesheen waa burburayoo lagu kala kacayaa la yidhi oo hadda shabaab weli waa shirayaan miya qurba wasaakow qolo shabaab ahoo ku jirta ayaa roob maqashay baa la yidhi hadda ceerin cun calooshu laayahay orodkii ka baxay waa la yaabaa la yidhi war bashirdheerow hadda ka hormadeeya oo xilli jiidaa la joogoo beertiisa falanaya ayaa rasaas iyo madaafiic daryankeeda maqlay markaasuu yidhi madaraakooy allow madageena kaweel bambu madaxa u dhigtay waryaa shabaabka onkod ka warkaaba ka daran warkaa iga qasinine shirkii madaxdu waa socdaa inta badan qodobaday ka wada hadleen waa ku heshiiyeenaa layidhi waar muusabix iyo cabdiraxmaan cira iyo saleebaan nuur shirkoodiiy maxaa ka soo baxay war arodoon ugu buuqina reerihiina aad warma wadani shirki kuma jira qof iyo codkahayd buu diyaarinahayaa war shirku markuu soo dhamaado madaxweynuhu ceeldheer iyo ceelburtau ku hormaraya waar tee lagu hormarayaa maahee muuse gooja caddee lagu noqonayo ballan buu ku qaaday warwaaqlow reer alaasxamed waxay dhaheen xuduudda saligan ku soo xidhinay waar xuduudda somalilan waa garowa agtiisa ma ingiriiskaa ku siiyey war kalamaaney nin caaqil aha waxaa la weyddiiyey muusigada noocee xaaraan ah markaasuu ku jawaabay muusigada xaaraanta ah waa saddex nuuc intaan ogahay waa kow shanqarta ka yeeraysa mindiyaha ay hilibka ku goosanayaan dadka lacagta leh ee ku dhacaysa dhegaha kuwa fuqarrada ah laba shanqarta ka yeeraysa rasaasta lagu ridayo kuwa laga gardaran yahay ee ku dhacaysa dhegaha kuwa la dulmiyey saddex shanqarta ay samaynay sheeganayso marka la tirinayo eh. lacag musuq lagu sameeyey eh. oo ay maqlayaan kuwii laga musuqay warkarmaanay war mahaytana amisoonay admis weyleeraw magorada shabeellii hoos ahaan roogan eh. waliba taawiyayno haalyo aadin hayna sababtoo ah, ee maalin walba dadshaab ee ebarka dhikaayan warmadayo amisooma sidii buulmaree loogu galay argagaxa ku dhacyo wixii nuuxsaduba gantaal ay ku dhufanayaan war hadda halidon guuyanga sagaalsaa u dheegli duqayenga leleeye dad masaakiin ayna ka dhaawa'een guddoomiye ku-hageenka degmada awdheegnan wali erey nimankuun hata ka hor la hadalni magaaladun sanduqeesan ciidanka dawlada rooga erni dad shacab aho masaakiin aho beerale enaka nooliyin marka maatadanka meermeeraystaan ragisinhay meelo dheera jira hogaantaalka meelo dheeran hawilawa eri xaggaa lagu riday xaggaa lagu shiray waxbaa la dilaa badanaa madaafiic la ridaa badanaa xaggaa la qarxiyey xaggaa laga qaxay waxbaa la qasaa badanaa xaggaa laga galay eh. xaggaa laga qabtay shabaab carara badanaakhawaariij ordaya badanaa gaadiid la qabsaday eh. godshacadda la galay buuraa la badana badanaa musabiixina dhaar badana bow dagaalka sokeeye intaad naga daysa warkiisa maanta khawaariij baa layshayaae eh? eh. gesiga dhulkiisa eh. gusha u horseeda gerida dishay gedka habo war bashiiro waxaad ka tagtay gobanimada waa loo go'a godka qiriyo ilbaa loo gala gowracatada weli garaniney gedka hago waar godadka nimanka gafuurka duubtaa galee maxaa oran weydeen gobanimaadu waa gees ku baxa dhiiga geesigaey aryadhaha samigay cabdullana qawaariijta wuxuu yidhi how geed hoos leelaamaad isaagaar geeskow maarab awowla guur geed hoos leelaamaad isaagaar geeskow maarab awowla guur warkalamaanay war ma haysiina waxaa kaloo la yidhi hoose jannaay cabdalla agteeda nimankiioo is urursaday cirka looga soo dhacay hadda damta iyo digta ka yeerta waa la yaabaa layidhi war wasiirka gaashaaniga kenya aadan barre ducaale wuxuu yidhi ciddii aan ogaan inay shabaab la shaqayso tallaaba ay eedaan ka qaadaynaa ma ogeyn yaalkaanay marayana cidan ka yeelayna ma jirto qof kastoo kenya joogana waa lala socdaa waar walla weynay maxaa idinku qof kastaba ula socon weydiin waar waa la xidhay war ma haysaane war ma godka jinacoogay ku jiraan may dembeeleka haysada war garaam waa la xidhay war ma haysaane wanaa kasbiidna oo qamaarkii miyaan weli la xidhin war wasaabkaan anigu aqaanaa marka ayaan layga xidhin halaydaayo war maadaa xidhi kara war beeso xitaa haddii la xidho iyadaa isburdaamisa haaragna hataad ka jarte war kalemaanay hana daalinine dhulkan kala fogaadiyo labadeennan kala dheerya isku soo dhaweeya naw dhandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble kiisa ayaa farsameynaya intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo